بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب علامات الإعراب للرفع منها ضمة واو أليف كذاك نون ثابت لا منحذيف باب الإعراب baa ka horeeya waa sax إعrاaبهم تغيير آخر الكليم تقديرا أو لفظا لعاamل عليم أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر والكل غير الجزم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخفض امتنع وسائر الأسماء حيث لا شباه قربها من الحروف معربا وغير ذي الأسماء مبني خلا مضارع من كل نون قد خلا للرفع منها ضمة واو أليف كذاك نون ثابت لا منحذيف فضم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء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 calaamooyinkeega kelmadda qaybaheegana waynu soo dhigannay calaamadaha kelmadu ay leedahayna waynu soo dhiganay waxay ka dhigan tahay haddaba lix qodob ayaynu soo dhigannay oo cashirkeennii hore uu ahaa hadda icraabkii ayaynu u gudbaynaaye balaynu eegno icraabka sheekhu siduu uga hadlo baabul baabulicraabi waa baabka icraabka ayuu yidhi baabulicraab ereyga baabihi kitaabta wuxuu ugu jiraa halka magaaladu qofka musaafirkaa ay ugu jirto waxaa la yidhaahdaa baabku qofka maskaxdiisa firfircooni buu ku abuuraa wuxuuna ugu abuuraa nashaad buu keensadaayo kuma fikiro qofku kitaabka dhammee laakiin wuxuu ku fikiraa baabka dhammee wuxuu odhanayaa baabka maxaa iiga dhiman wuxuu odhanayaa baab hebel aan xiftiyo wuxuu odhanayaa baab hebel qawaacidkiisa aan barto kitaabkii isagoon eegaynin ayuu baabnimo u xifdiyayaa markaasuu baabba baab u dhiibi doonaa waxay yidhaahdeen haddii culimmadu ay kitaabka bilaa baab ka dhigi lahaayeen isku siidaysuun haddii laga dhigi lahaa cidnaba ma barateen waxay ka dhigan tahay meel safar bilaa magaalo ah qofna kuma dhiiradeen waana xikmadda ku jirtae ilaahay qur'aanka suurad suuradu uga dhigay qur'aanka waxaynu ognahay hadduu baqaro qura wada noqon lahaa bal ka warrama qofku kuma dhiiradeen inuu xifdiyo in badanoo kamidii kuma dhiirateen laakiin waxaynu hadda ognahay in qur'aankii suurad suurad laynooga dhigay jusjus laynooga dhigay xisbi ood ku fikiraysid suurad heblaayo baro ama suurad heblaayo dhamme aad isidhanaysid ereyga baab ah culima xarafkiisa labaad waa alif xarafka labaad ee baab ku jiraa waa maxay alif laakiin asal ahaan waxaa la og yahay af carabiga alifku rasmi ma aha ereyga alifkiihi af carabiga rasmi maaha ama alifku wow buu ka yimaadaa ama alifku ya buu ka yimaadaa haddaba ereyga baabki ihi baab marka aan doonayno wow buu ka yimid waxaanan ku garanaynaa baabku inuu wow ka yimid jamcu tagsiirkiisa baab bal hadda jamac ka dhiga abwaab baa laodha abwaab kolka wa'daasi waa alifkii baabun waxaynu leenahay haddaba qaacido qaacidatulqalbi loo yaqaan baa ku dhacdaye bawabun buu ahaa asalkiisu bawabun buu ahaa qaacido sarfiga ah oo layidhaha taxaraka xarfulcilla wanfataxa maa qablahu qulibat alcillatu alifan ayaa ku dhacday baabulicraab ereyga alicraab ah luqadda waxaa loo yaqaanaa alibaana waa cadcadayn in hadalka aad kala dhigdhigto ama aad caddayso oo hadalkaagu hadal madmadowle uuna noqonin ayaa icraab la odhanaya alicraab hadalka inaad laxniga ka ilaaliso ayaa la odhanayaa icraab ood laxniga ka ilaaliso acrabtu lkalaama baad odhan markaa markaad hadalka qurxiseed bilaa laxni ka dhigto ereyga icraaba luqadda waxaa kaloo loo yaqaanaa jacaylkana waa loo yaqaanaa ataxabub baa la yidhaahdaa ataxabub sidaa darteed gabadha marka caruuba la leeyahay caruuba waa mutaxabiba ilaa zawjiha ninkeegay aada isku jeclaysiinaysaa weeyi ereyga icraab ah luqadda mararka qaar waxaa loo yaqaanaa doorsoonka ama xadhaadhidda caloosha neefka geelu markay isbeddesho ama calooshu markay xadhaadho ayaa ereyga icraaba loo yaqaanaa oo xadhaadhkana waa loo yaqaanaa icraab luqadda marka la joogo isdilaaxa culimada haddaba ereyga icraaba nuxaadu siday ereyga icraaba u soo qaateen markaan macnaynayno laba madhab baa ku jira madhab basriya iyo madhab kuufiya madhabka kuufigii wuxuu leeyahay icraabku waxa weeye takhyiiru aakhiri lkelimi licaamilin culima bal haddana u fiirso kuufigu wuxuu ku tacriifinayaa icraabka waa takhyiiru aakhiri lkelimi licaamilin culima kelmadda buu kule kelmad horta soo qaado awel hore waa inaad kelmad soo qaadataa marka koobaad kelmad soo qaado kelmadda haddaba xarafka ugu dambeeya ay leedahay xarafkaasi xarakada uu leeyahay caamil meesha yaalla dartii markuu ku doorsoomo caamil meesha yaalla dartii markuu ku toorsoomo doorsoonkaa laftiisaa icraab la odhanaya u fiirsa hadda icraabku doorsoonoo dhan maaha waa kelmadda xarafka ugu dambeeya xarakadeedu doorsoonka uu leeyahay waa kelmadda xarafka ugu dambeeya xarakadeedu doorsoonka uu leeyahay maxaanku yidhi kelmad soo qaado haddana xarafka ugu dambeeya soo qaado haddana xarakadiisa soo qaado haddana xarakadaasi isbedelkay samayso isbedelkaasa icraab lo odhanaya haddaba waxaad ogaataa kelmaddu maaha icraab kelmaddu aha icraab xarafkeega ugu dambeeya iyo xarafkeega ugu horeeya iyo xarafkeega ma aha icraab xarakaduna sideedaba icraab maaha ama xarafka u horeeya ha ahaato ama xarafka dhexe ha ahaato ama ka u dambeeya ku jirta xarakaduna icraab aha maxaa haddaa icraaba waxaa icraaba baan ku idhi kelmadda xarafkeega ugu dambeeya xarakada uu wato isbedelka ay samayso xarakadu maaha icraab waa calaamad xarakadu laakiin isbedelka icraaba kelmadda muxamed soo qaado kelmadda muxameda markaan soo qaato xarafkeega ugu dambeeya waa daalka daalka soo qaada muxamedun daalka daalkaa xarakadiisu hadday godaal tahay godaalkaasi isbeddelka uu samaynayo uu iska bedelayo godaalnimada uu isku bedelayo kordhownimo ama uu iska bedelayo kordhownimada uu isku bedelayo hoosdhib hoos dhignimo ayaa horta icraab lo odhanaya haadaa huwa alicraab waa madhabka kuufiga ah ayaa tacriifkaa ku siiyey haddaba ardayda waxaa lagu khalday marka la leeyahay icraabku waa isbedel adeer isbedel maaha icraabku cimaamadaydani maalintay cusbayd iyo maanta isku mid maahaddee isbeddel baa ku yimid cimaamadan isbeddelkeegu ma icraab ah waxa lagama maya maaha waxa lagama maarmaana icraab markaad leedahay inaad kelmad soo qaadato maxaa iga hadhay waxa aan kelmad ahayn oo dhan adigu haddaad isbeddeshid ilan dhallinyar baa too berri odaybaad noqon doontaaye isbeddelkaagaasi maaha icraab oo muxuu noqon waayey dee kelmad baadan ahayn qof baa tahay kelmaddu waa erey afka lagaga hadlo kelmaddu waa erey afka lagaga hadlo maaha icraab markaa waxaan kelmadda ahayn lama odhanayo haddaba kelmad markaynu soo qaadano kelmad kelmadda welibana xarafkeega ugu dambeeyana aynu soo qaadano muxamedun sida daalka oo kale daalkaa xarakadiisa aynu soo qaadano godaalkaa ama hoosdhigga ah ama kordhigga ah xarakada aan soo qaadanay isbeddelka ay samaynayso oo hadda isbeddelkaa ma arki karayno isbeddelkaa laftiisaa icraab lo odhanaya xarafka koobaad xarakadiisu hadday isbeddesho ma icraabbaa maya xarafka dhexe hadday xarakadiisu isbeddesho ma icraabbaa maya xarafkaba hadduu xarafka laftiisu isbedelo ma icraabbaa maya war kelmadda xarafka u dambeeya xarakadiisu isbedelka ay samayso ee laakiin licaamilin shardi baa la socdaa waa liajli caamilin caamil bedelayaa waa inuu meesha yaallo caamil dartii waa inay isku bedesho markaasaa la odhanayaa waa iraab haddaba haddii kelmadda xarafka u dambeeya xarakadiisu ay isbedesho oo licaamilin ayna ahaynee lilahjatin ay noqoto lahjadaha ku jira dartii ay noqoto icraab loodhan maayo waa sida xayu oo kale sagaal siyood baa loogu dhawaaqaa kelmadda xayuya carabta qaar qol bay ugu dhawaaqaan qolooyinka qaarna bay ugu dhawaaqaan qolooyinka qaarna bay ugu dhawaaqaan ma icraab baa xayu xarafkii u dambeeyey uu isbedbedelay xarakadiisiiye maya oo maxaa sababay caamil ka horreeye ayaan jirin laakiin muxamed markaan godayeen jaaa muxamed idhaa jaaadan ayaa godaysa jaaa muxamedun markaan kordhigayen ra'aytu muxamedan leeyahay muxamedka ra'aydan ka horraysa ayaa ku camal falaysa caamilu oo kordhiga doonaysa haddaan marartu bimuxamedin idhaayoon hoos dhigo hoos dhiga ba'dan bimuxamedin ba'daasa xaraf jaara oo rabta caamil baaha ayaa sababaya markaa iraabuhum iraabko kolkaa madhabkii kuufigii baynu tacriifinay culimo kuufigi ayaan tacriifinay basrigu wuxuu leeyahay iraabka waxa loo yaqaano waa la arkaa waxaana weeyaan kelmadda xarafkeega u dambeeya xarakadiisa wey xarakadu hadday isbedbedelayso war xarakada lafteeda icraaba buu kuleeyahay basrigu oo markaan jaaa muxamed idhaahdo jaaa muxamedun godaalkaasa icraaba ra'aytu muxamedan markaan idhaahdana fadxadaasa icraaba marartu bi bimuxamedin markaan idhaahdana kasradaasa icraaba haddaad haddaba tahay basri haddaad tahay icraabka xarakadiisa icraabka waa la arkaa waana xarakada xarafka ugu dambeeya markay isbedel la samaynayso weeyi waa basri haddaad tahay kuufi haddaad tahayna icraabka lama arko waana kelmadda xarafka u dambeeya xarakadiisu doorsoonka ay samaynayso labadaa madhab faa'iidadooda haddaba aynu hello ardayay ilaa hadda waa kitaabkii saddexaadeen dhiganne eh ma waxaad moodaysiin inaan sidii arday bilowa un lagugu dhigayo faa'iidada labadan madhab aynu aragno labadan madhab faa'iidadoodu waa maxay jaaa muxamedun muxamedun baa la doonayaa in la icraabo laba icraabood baa muxamedun lagu kala icraabi haddaad basri tahayna sibaad u icraabi haddaad kuufi tahayna sibaad u icraabi jaaa muxamedun ereygaa muxamedun saw faacilu jaaa maaha bal hadda ila soco ninka basrigiihi wuxuu leeyahay muxamedun faacilun marfuuc wa rafcuhu damatun aahira wa rafcuhu rafcuhu saw icraab ma ahayn wa rafcuhu rafcaha laftiisu damatun daahira waa damahan muuqda basrigu wuxuu odhanayaa faacil marfuuc wa dama daahira calaamatu ma odhanaya hadda wa rafcuhu damaba odhanaya eeg ereygan rafcuhu muna mubtada ahayn bal icraabka siya icraaba ilan icraabku icraab buu inooga baahan yahay muxamed markaan idhaa faacil marfuuc wa rafcuhu dama markaan idhaa ereygan wa rafcuhu muxuu icraaban yahay waa mubtada aaway khabarkiina waa damada kolkaa mubtadiya khabarku waa shay waaxida ma odhan karaa muxamedun masjidun muxamed intaan mubtade ka dhigto masaajidka khabar ma ka dhigi karaa muxamedun masjidun ma wax jiraa sheekh Eh, mubtadiya khabarkaa laba kala noqday mubtadiya khabarkiibaa maxay kala noqday muxamedna qof buu noqday masaajidkuna meel buu noqday mubtadiya khabar iskuma noqon karaan laba shay oo kala duwani hadaba waa inaan muxamedun qaa'imun idha ka qaa'imka ee taaganina waa isaga uun muxamedkuna de waa isla maxamedkii uun mubtadiya khabarku xagga macnaha waa isku mid mayla fahanteen haddaba wa rafcuhu dama markaan idhaa yaa mubtadaa rafcuhu baa damaah ayaa mubtadaa rafcuhu waa mubtade yaa khabara wa rafcuhu dama markuu basrigu leeyahay ereyga dama ayaa khabara mubtadiya khabarku saw isku mid ma ahayn yaa isku mid hadaba haddaba halkaa dee qaacidaan idinkuu sheegay mubtadiya khabarku waa isku mid ku lehe rafcuhu iyo iyo dama waa isku mid damada iyo rafcuhu waa isku mid wa rafcuhu damatun daahira markay leeyihiin rafcaha waa mubtade damaduna waa khabar mubtadiya khabarkuna isku mid bay ahaan jireen wa rafaha iyo damadu waa isku mid hada tahay basri waxaad odhanaysaa jaa muxamedun muxamed waa faacil marfuuc warafcuhu dama daahira baad odhan kolkaa warafcuhu baan mubtade ka dhigay damadan khabar baan uga dhigay isku mid markaa haddaad tahay kuufi seedu icraabi kuufi haddaad tahay jaaa muxamedun marka icraab lagu yidhaa kuufi haddaad tahay seedu icraabi kuufigu wuxuu u icraabayaa muxamedun wa calaamatu rafcihi damatun daahira haddaad ereyga wa calaamatu aad aragto cidda wadataa ma aha basriye cidda wadataa waa kuufi horta taa ogow wa calaamatu haddaad aragtay yaa wata ku idhi kuufiga waayo rafcuhu maadaamuu icraabka qayb ka mida yahay icraabkana aan la arkaynin rafcaha lama arko damada waa la arkaay rafcaha lama arko dee kuufigu siduu qabo kolka maadaaman rafcaha la arkaynin calaamadiisa oo damada abaa la arkaya wa calaamatu rafcihi dama buu ku yidhi yaa mubtadaa marka halka wa calaamatu rafcihi dama yaa mubtadaa calaamada ayaa mubtadaa yaa khabara damada ayaa khabara kolka ayaa isku mid noqonaya calaamatu rafcaha iyo damada ayaa isku mida laakiin rafcaha iyo damuhu isku mid maaha waayo rafcude calaamatu rafcihi markaa waa mudaafun ilayhi mudaafun ilayhi buu icraabay isku mid maaha markaa culima labadaa madhab ayaa ku jira marka icraabka laga hadlayo ama icraabka la tacriifinayo madhabulbasri iyo madhabulkuufi ayaa ku jira saasay kala noqonayaan icraabuhum icraabkoogu takhyiiru aakhirlkelimi waa kelimka aakhirkooga dambe doorsoonka uu doorsoomayo haddaba ereygaa kelim ah yaa looga jeedaa maxaa looga jeedaa kelimka kelimow maxaa tahay miyaynaan kelimka soo baranin kelimka maxaynu ku soo barannay maa tarakaba min alaai kelimaatin fa agar saddex kelmadood iyo waxa ka badan baa kelim aynu ku soo barannay soo kelimku haddaba culima sagaal buu ahaaye ismigu sow saddex uma qaybsamaynin daahir iyo damiir iyo mubham ficilku sow saddex uma qaybsamaynin maadiya mudaaric iyo amar xarafku sow saddex uma qaybsamaynin mukhtasun bilismi mukhtasun bilficli mushtarak arawaadiisa kelmadihii culimo kelmadihiisow sagaal ma aha sagaalkaa labuunbaa mucraba ismiga xaggiisa daahirkaa mucraba welibana qayb daahirka ka tirsan ficilka xaggiisana mudaarica mucraba qayb mudaarica ka tirsan haddaba kelimkan halkan laguu sheegayaa waa ismigii daahirka ahaa iyo iyo ficilkii mudaaric labadaasoo qura weeyaan kelimka hadda halkan lagugu sheegayaa ismiga daahirkiihina waa dee malaayiin buu noqonayaa ficilka mudaaricna sidaasuu malaayiin u noqonaya saasuu kelimka kusoo boodaya hadaba kelimkaasi waa ficil mudaaric iyo ismi daahira toddobada soo hadhay iyagu mucrabba maaha oo lama icraabo damiirku mucrab ma aha ismiga mubhamkii mucrab maaha ficilka maadi mucrab ma aha ficilka amar mucrab ma aha xarafka saddexdiisa qayboodba mucrab ma aha kolka waa labadaa kelmadood oo qur-aanka ku jira icraabuhum icraabkoogu weli sheekh wuu isberi yeelayaa naxwiile inuuna ahayn buu tilmaamaya waa min baabi tawaaduc bay ka tahay sheekha oo tawaaduc ayay ka tahay e naxwiile wuu yahay oo waynu aragnaa inuu sheekhu naxwiile yahay icraabuhum icraabunaa ma odhanayo icraabuna annaga icraabka iyagu ma odhanayo haddaanu nuxaada nahay icraabuhum buu ku yidhi icraabuhum icraabuhum icraabkoogu takhyiiru aakhirlkelimi kelimka aakhirkiisa dambe doorsoonka uu doorsoomo weeyaan haddaba waa kelimka aakhirkiisa oo xarafka u dambeeya ah doorsoonka uu doorsoomo ereygan takhyiirihii doorsoon baan kuugu macneeyeye xaqiiq ahaan doorsoon ma aha takhyiirku waa ficlulfaacil baa la yidhaahdaayo waa doorin ereyga takhyiirihi waa maxay baan ku idhi takhyiirku doorsoon maaha waa doorin waxa doorinta aynu ognahay haddii ficilka hayara laga bineeyo hayara hayara wuu doorsoomay maahae wuu dooriyey weeyi haddii ficilka taghayara laga bineeyo taghayara wuu doorsoomay baa la yidhaahdaa hadaba eeg icraabku waa sifo iyo tilmaanay kelmaddu leedahay icraabku waa maxay baan ku idhi sifo ay aya leedahay ma qofka kelmadda ku hadlayaa leh mise kelmadda lafteedaa leh icraabka icraabku horta waa sifo kelmaddaa lehe qofka hadlaya male haddaba waxaa la og yahay kelmaduna inay sifo qaadato sifada ay qaadataa waa doorsoon waa taayur taayur qofka hadlayaana sifuu waa tagyiir tagyiirka yaa iska leh ka hadlaya taqayurkana yaa iska leh kelmadda ayaa iska leh haddaba eeg kelmadiibuu sheekhu ku sifeeyey wixii qofku uu lahaa waa khalad markaa kelmada tagyiir in icraabka tagyiir lagu tilmaamaa waa khalad in maxay lagu tilmaamaa saxa halka tagyiir uu ka yidhi inuu maxay ka yidhaabaa saxa taayur inuu ka yidhaa ayaa saxa taayurkaasaynu ku macnaynaynaa oo talow maxaa khaladkaa iyo saxdaasi xaggay ka soo boodeen khaladkan iyo saxdani waxay ka soo boodayaan marka khaladka iyo saxda aynu eegayno khaladka iyo saxdu waxay ka soo baxayaan ama ay ka soo boodayaan bal hadda si wanaagsan u eg waa khalad iyo sax wuxuu khaladka iyo saxu ka soo baxayaa marka aan eegayno haddaan koob yar soo qaado tusaalaan ku siinaya kuu caddaynaya khalad iyo saxays halku ka soo baxayo koob yar baan soo qaado halkaa hortaydaan dhigay intaan dhagax qaaday ayaan koobkii ku dhuftay koobkii labu u kala jabay laba ficil baa halkaa yaallay ma arkaysiin laba ficil baa halkaa yaalla waa kala jebin iyo kala jab labada ficilee halkaa yaallaa waa maxay baynu nidhi waa kala jebin iyo kala jab haddayla soco koobkii halkaa yaallay markaan dhagaxa ku dhuftuu kala jabo maxaan halkaa yaalla baan ku laba ficil ba halkaa ka dhacay kala jebin iyo kala jab kala jebintu yaa iskale kala jebinta ma koobkaa wax kala jebiyey kala jebinta yaa leh aniga dhagaxu waa aaladii aanu isticmaalay qofka dhagaxa tuuray ayaa kala jebinta leh saw caynkaa maaha ma qofka ayaa kala jebinta leh kala jabkan ayaa leh haddaba koobka haddaba koobkaa markaan tilmaamayo ma waxaan odhanayaa koobkii wuu kala jebiyey mise waxaan odhanayaa koobkii wuu kala jabay ar midkeen ma uu kala jebiyey baan mise wuu kala jabay baan idhaa tilmaanta koobku saw kala jabida ma aha qofku wuxuu sameeyeyna saw kala jabinta maaha aha haddaba waxaynu leenahay markuu qofka hadlayaa uu kelmadda dooriyo icraabkeega markuu dooriyo isaga sifadiisu waa doorin kelmadda tilmaanteeduna waa maxay markaa waa doorsoon haddaba icraabku waa tilmaantii kelmadda ee ma doorin baynu nidhaa mise doorsoon baynu nidhaa doorsoon takyiirkii waad ila fahanteen sheekha aan ku haysanay sababta aan ugu qabsanaan u malayn culimada qaar baa isku dayay sheekha inay u xalliyaanoo qaacido alfiyatu ibnu maalika loo yaqaano ka qudisa taqdiis ka qudisa taqdiis bay yidhahdeen qaaciidada ah naloo hoosgeliyo baabu ka qudisa taqdiis ha naloo hoosgeliyo kolkaas sax bay sheekha u noqonaya waxba baabkaa sharxi mayno oo halkiisii lama joogo icraabuhum nuxaadda icraabkoogu takhyiiru aakhiriilkelimi kelimka aakhirkiisa doorsoonka uu doorsoomo weeye haddaba sheekha meesha waxaa lagu qabsaday war kelimka kelmadda xarafka u dambeeya doorsoomaya buu ina yidhiye maba odhaninba kelmadda xarafka u dambeeya xarakadiisaa doorsoomaya halkaa maxaa ka maqan bay culimadu yidhahdeen markaa waxa ka maqan bay yidhaahdeen eeg axwaal ama xarakaad takhyiiru axwaal awaakhir alkelim axwaal awaakhir alkelim ilan kelmada xarafka u dambeeya ma doorsoomaye xarafka u dambeeya xarakadiisaa doorsoomayse oo muxamed haddaad tidhaa sidan qoran baan macnaynaya sidan inoo qoran baan macnaynaya haddaad tidhaa waa inaad tidhaa muxamedun daalkaa doorsoomaya aakhirka muxamedun waa daalkee daalkaa doorsoomaya oo suu doorsoomaya daalnimadii buu ka tegayaayo mar buu ta noqonaya mar buu ba noqonaya mar buu jiim noqon masaasa mise muxamed daalku waa daalun ma doorsoomayo war daalku ma doorsoomaya yaa doorsoomaya daalka xarakadiisa ayaa doorsoomaysa xarakada lafteedaa doorsoomaysa laakiin ma aha waxaa doorsoomaya daalka halkaa mayla fahamteen baad u malaynayseen warkaasi war waadixa ma yahay okay halkaa haddaba axwaala la soo qadaraba la yidhi si xarakadaa uu sheekhu ka tegay ay meesha ugu soo boodo ay u timaado culimmada qaar sidanay ku xaliyeeno waa sax sidan lafteeduna waa sax oo waxaa la arkay mararka qaar kelmadda xarafkeega u dambeeya oo doorsoomayaa la arkay kelmadda xarafkeega u dambeeya oo doorsoomaya ayaa la arkay tusaaluhu waa maxay marka kelmadda xarafkeega ugu dambeeya uu doorsoomayo kelmadda xarafkeega u dambeeya oo doorsoomaya waa maxay tusaaluhu markaynu leenahay kelmadda xarafkeega u dambeeyaa doorsoomaya bal abuucali hadda ereygaa abuua ila eega saddex jumlo ku dara waxaad tidhaahdaa abuu cali baa yimid baldhe jaaa abuu cali abu maxaa u dambeeya xarafka u dambeeya waa maxay waaw bal haddana abuu cali baan arkay dheh ra'aytu abaa cali arwowgii muuna doorsoomin muxuu doorsoomay xarakadii xarafka u dambeeya hadda ma doorsoomayse xarafka laftiisaa doorsoomaya jaaa abu cali ra'aytu abaa cali marartu biabi cali kolka haddaba waxa laysla gartay oo mas'aladani ay ku soo khulaasowday war kelmadda xarafka u dambeeya wuu doorsoomaa mararka qaar sida asmaauhamsiya jamca mudakrusaalim iyo mararka qaarna kelmadda xarafka u dambeeya xarakadiisuunbaa doorsoonte e xarafka u dambeeya ma doorsoomo iraabuhum icraabkoogu tagayuru axwaali awaakir ilkelim kelmadaha aakhiradooda xarakadoodu doorsoonka ay doorsoonto weeyaan sheekha waa la ogaaday ereygan tagyiiri inuu khalad yahaye intaasoo boqol oo sano ka hor buu kitaabka qoraye maxaa loo bedeli waayey tagyiirka oo loogu bedeli waayey sida saxda ah culimmadu maxay ugu bedeli waayeen tagyiirka maxay u bedeli waayeen inay tagayur u odhan waayeen ammaanada cilmiga inaynu ogaanno ayaa fiican ama inaynu baranno cilmiga amaanadiisa waxaa ka mid a inaadan wax hortaa la qoray adan taaban sheekh hadduu kelmad qoro ama uu kelmad si u qoru kitaabkiisa ku qoro inaad ka jarto kelmaddaa markaad koobiyeysanayso ama adaabacayso inaad ka jarto ama madbacadaha marka loo dirayo in laga gooyaa waa dembi sideeda ah waa khata' faadixa ilaa xad ammaanada cilmiga ka mid maaha qof markuu kitaabka qoro haba u khaldanaade eh sidiisaaad ugu dayni laakiin waxaad leedahay oo kuus adigoo aad xaqu leedahay inaad raqam intaad siiso hoosta aad ku qabatoo tiraa kelmaddaasi sax ma aha saxdu waa sidaa ah. maxaa loo yidhi shay kasta sidiisa ha loo daayo sax iyo khaladku dooni ha noqdee waxaa loo yidhi haddii la yidhaha kelmad kastaoo saxa ha la tirtiro kitaabtao dhan waa laynaga tirtiri sacuudiga beri baa qisa ka dhacday niman soomaaliya ku dhacday aayadan qur'aanka abay ah arkeenee adilatin eh, muminiinta ilahay ka hadlay adilatin cala almu'miniin acizatin al alkaafiriin waxay yidhahdeen aayaddaasi qur-aankaba kuma jirto kitaabta waa laynaga khalday bay yidhahdeen qur-aanka aayad baa la soo dhexgeliyey khaldan nimankay ku dhacday baan anuu la kulmay ha laga tirtira bay yidhahdeen aayadda ah adilatin cala almuminiin acizatin cala alkaafiriin waa aayad jirta sow maaha waxay moodeen macnihii baa ku rogmay waxay moodeen muminiinta markii laga warramaya adilatin al almuminiin muminiintu way dulaysan yihiin bay moodeen acizatin cala alkaafiriin gaaladuna cizi bay leeyihiin bay moodeen war goormay muuminiintu dulli noqdeen gaaladuna cizi qaacidadii guud ee diinta la yaqaanay ayay aayaddani khilaaftay bay yidhaahdeen kolkaas sidaa darteed waa laynoo soo dhexgeliyaa laga saaro eeg waa khalad bal hadda intiisa la qofka hadday adigu indhaha indhuhu ay ku xanuunayaan oo sawirkan shaygu si kale kuula muuqdo caddaankii madow hadduu kuu noqdo daad tidhaahun ka shayga sidana loo arkaya ka tirtir dad indhaqaba ayaa jira dad shaygu siduu saxda ahaa warkayo u garanaya ayaa jira kolkaa wax hagaagi lahaaba ma jiraan kitaabina soo gaari lahaydba ma jiraane nin kastoo ardaya iyo nin kastoo wadaadoo baydgaabihi intuu meel la fadhiistuunba odhan lahaa kelmadda hala tirtiro ha laga tirtiro waa laga tirtiri lahaa de kadibna maxaa iman lahaa cilmigiioo baaba'a nin wadaadaa beri ardaydiisiibuu la hadlo wuxuu idhi fiqiga kitaabkan xundaha buu akhriyayey wuxu hi aryaadeen culimoy buu yidhi kitaabkan si fiican baan u aqaanaaye si fiican baan u aqaanaaye kelmad alle kelmadda maanta aan garan weyno madbacaddaa khaladaya aynu ka masaxno ya kitaabka si fiican intaa qaacidadaas ha cashirkeenna waa saas buu yidhi markay weysada marayeen maydhiga markay marayeen ayaa la yidhi wayusanu dalku adalku ereygii dalki ah dalki dalki unbuu u akriyey daalkiinbuu xagga dambe mariyey o laamkiinbuu soo qadimay wuxuu idhi wayusanu ladku bal hadda ladku hala macneeyo eeg waa indhi akhriskiisanuune maaha kitaabka sax bay ugu qoran tahay wa yusanu ladku ardaydii buu la hadlay ardayga ka warrama sow ladku ma aha haa sheekh waa ladku iyo macnee wa yusanu ladku dhinaca alla dhinac loo qaadaa la garan waayo markaasuu dee markuu eegay eegay u ka fikiray ayuu qaacidadeennii maxay ahayd madbacaddaa khaladay ka tirtira markii kitaabkii laga tirtiray ee ardaydii ay dareereen ayuu maankii iyo miyirkii usoo noqday markaasay ogaadeenoo kitaab kale ayay soo qaadeen waxay arkeen kelmadii inay tahay waysanu dalku jijibin qaaciduu sheekhii allah naxariistee sheekhii qaaciduu ka tego wuxuu yidhi qofku ilaahay khaatumada ka xumaynayo wejaba unbuu wowga cadaf uga dhigaa buu yidhi wejaba haddaad wowga cadaf ka dhigto maxaa kuu soo hadhay jaba jaba bal macnee jaba <laughs> meel alla meelad u qaada jaba male icraabuhum icraabkoogu takhyiiru aakhiriilkelim kelmadaha aakhirkooga xaaladda ay leeyihiin doorsoonka ku dhaca ayaa la yidhaahdaa taqdiiran taqdiirta ayuu ka doorsoomayaa ow lafdan amase lafdiga ayuu ka doorsoomayaa taqdiiran ow lafdan waxa weeye ama xarakadani ha ahaato mid muuqata ama xarakadani ha ahaato mid la qadarayo labadaas loo kala qaadi maayo hadday xarakadu muuqato waa muxamed oo kale maxaan odhan markaan rafcinayo jaaa muxamedun wakaa xarakadii way muuqataa maxaan odhan markaan nasbinayo ra'aytu muxamadan maxaan odhan marka aan jerayo marartu bimuxamedin licaamilin culima licaamilin culima markaynu leenahay ereyga culimaa ah, macnaheegu waa maxay culima waa licaamilin culima ayuu ku doorsoomayaa licaamilin culima caamil la og yahay buu ku doorsoomay tusaalaha muxamedan hadda ku siiye jaaa muxamedun ra'aytu muxamedan marartu bimuxamedina waa lafdan weeyo xarakadii baa muuqanaysay hadday xarakadu taqdiiran tahay oy qadaran tahay waa magaca alifka ku dhammaado oo kale jaaa muusa godaalkiibaa qadaran ra'aytu muusa kordhowgiibaa qadaran marartu bimuusa kasradiibaa qadaran waa taqdiiran markaana licaamilin caamil ayuu ku doorsoomayaa caamilka oo culima la ogaaday caamil la og yahay buu ku doorsoomaybuu ina yidhi sheekhu wuxuu u jeedaa licaamilin wuxuu inaga saaray kelmadda xayu abuu inaga saaray oo xayu caamil kuma doorsoomayse sideeduunba iskaga doorsoontay luqaadka iyo lahjaadka carbeed baa dooriyey licaamilin culima caamil la og yahay kelmaddan culimo ah macnaha uu sheekhu u keenay waa min tamaamilbeyt beytka ayuu ku buuxsaday waxaa kaloo meesha ay ugu jirtaa macno kaloo dheeraada waxa weeye licaamilin culimo markuu ina yidhi ereygan xarakadiisu doorsoomayso waa in caamil uu sabab u yahay saw ma aha caamilkaasi waa inuu yahay mid macluum oo la og yahay walow maxduufba ha noqdo halkan waxaan ka qaadanayna markuu licaamilin culimo yidhi culimo markuu yidhi caamilku inuu maxduuf noqon karo ayaynu ka qaadanaynaa kelmadda culimaa ah maxaynu ka qaadanayna inuu caamilkeegu hadduu doono uu maxay noqonayo maxduuf inuu noqonayo ayuna ayaynu ka qaadanaynaa sida zaydun oo marka lagu yidhaha man jaa war yaa yimid haddii man jaa la yidhaha yaa yimid hadii la yidhaha maxaad ku odhan zaydun baad odhan maxaa ka maqan markaa zaydun markaad leedahay jaaa zaydun baad jaaadii baad kaga tagtay kolka zaydun taa waxaa goday sidaynu arkayna caamil la og yahay oo maxduufa aqsaamuhu icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeyaan icraabku afar buu u qaybsami aqsaamuhu icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeyaan icraabku afar buu u qaybsami ee fal tuctabar sidaa ha la cibreeyo oo sidaa ha la qiimeeyo ardayay su-aal baan idin weydiinayaa gardaraa ah naxwihiinna ayaan tijaabinayaa bal insha allah wiigan oo dhan iska soo haysta oo fal tuctabar fadaa iisoo sheega magaceega fada fal tuctabar la yidhaah bal cid kasta weydiiyo oo fal tuctabar fadaa magaceega ii keena fadaa waxaa lagu magacaabaya fal tuctabar ku jirta ayaan idinka rabaa insha allah ma beraan la keeni mise maalinta wiigga u dambaysa maalinta wiigga u dambaysa mise berri maalinta wiigga u dambaysa haynoo ahaata haddii ilaahay yidhaa haddaan ilaawe i xasuusiya faltuctabar fadaa magaceegaan idinka rabaa aqsaamuhu icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeyaan faltuctabar sidaa ha la cibreeyo oo sidaa ha la qiimeeyo waa inaynu ogaanno icraabku inuu afar u qaybsamayo rafcun rafco weeyaanka koobaad wa nasbun nasbo weeyaanka labaad wakadaa kan waxaa lamida jasmun jasmo ayaa lamida wa jarun iyo jer baa lamida afartii qaybood ee icraabku waa rafcun iyo nasbun iyo jasmun iyo jarun afartaa ayay u qaybsameen welkullu dhammaan sheekha waa lagu qabsaday kelmaddan welkullu ah luqadda layskuma ogeyn ereygan welkullu ah kulli al in lagu daro layskuma ogeyn luqadda kulli in al lagu daro layskuma ogeyn laakiin waxaa rag badan ayaa iska isticmaalay rag badan baa runtii kelmaddaa isticmaalay xataa maxamed ibnu maalig waxaan filayaa in tacbiiradiisa ay ku jirto iyadoo al iska wadata laakiin lama ogola luqadda ereyga kullunuunbaa luqada jirtee welkullu waxa la yidhaha luqadda asalahaan ma jirto welkullu dhammaan dhammaan muxuu uga jeedaa waa icraabka afartiisii qaybood hayraljasmi jasmaha kayrkii isagoo ah yaqacu wuu dhacayaa fil asmaa'i asmaada dhexdeeda ayuu dhacayaa wuxuu ina yidhi sheekhu afarta qaybood ee icraabkuba asmaada ayay gelayaan oo asmaada dhexdeeda ayay dhacayaan walkullu dhammaan hayraljasmi jazmaha kayrkii isagoo ah yaqacu waa dhacayaa fil asmaa'i asmaada dhexdeeda dhammaantood asmaada ayay gelayaan jasmaha mooyaane buu yidhi jasmuhun iiga soo reeb ismiga kolka ayaa gelaya icraabka ismiga galaa waa imisa saddex icraabood buu ismigu leeyahay waa rafco kow nasbo waa laba khafdo ama jer waa saddex waxaad ogaatay saddex baab oo haddaba ismigu yeelan doonaa inay jiraan marfuucaat lasmaa imisay ahayd rafcaan ismigii markii la rafcasiiyey waa in marfuucaat lasmaan aragnaaye imisaa marfuucaat lasmaa ahaa saan ajruumiga kusoo dhiganay toddoba ayaan kusoo dhiganay haye nasbuhu u galaay mansuubaat lasmaa imisaynu dhiganay hamsata cashar shan iyo toban baynu dhiganay mahfuudaat lasmaa imisaynu qaadanay saddex ama laba ayaynu qaadanay walkullu dhammaan hayra aljasmi jasmaha kayrkii isagoo ah yaqacu wuu dhacayaa fil asmaa'i asmaada dhexdeeda ayuu dhacayaa wa kulluhaa dhammaantood taqacu way dhici filficli ficilka dhexdiisa ayay dhici waalkhafdu khafdihiisa imtanaca mamnuuc buu noqday oo wuu ka reebmay wuxuu yidhi haddana icraabka afartiisii qayboodba afcaasha iyo ficillada ayay gelayaan khafdaha mooyaane buu ina yidhi khafdaha uun ka daaya buu yidhi khafdaha mooyaane afcaasha dhammaantood way gelayaan buu ku yidhi sheekhu wa kulluhaa fi lficli walkhafdu imtanaca haddaba maadaamaoo khafdaha uun afartii laga reebay saddex icraabood baa ficilka gelaya waa saddexdee rafcuhu wuu gelayaa oo marfuucaat lafcaal baa jira nasbuhuna wuu gelayaa oo mansuubaat lafcaal baa jira jasmuhuna wuu gelayaa oo majzuumaatulafcaal baa jira laakiin inaad og tihiin mooyaane ajruumigu marfuucaat lasmaa iyo mansuubaat lasmaa iyo makhfuudaat lasmaa wuu u baabaystay laakiin marfuucaat lafcaal iyo mansuubaat lafcaal iyo majzuumaat lafcaal uma baabaysanin ajruumigu soo caynkaama ahayn hadda wuu dhigay laakiin si kale u dhigay cunwaan kale ayuu ku dhigay marfuucaat lasmaana baabba uma samaynine ka la nasbinaye ficilka ama sheegine naasibkuu sheeg oo nawaasimulasnaam cunwaankaasuu sameeyey majzuumaatulafcaalna caamilka ayuu magacaabay oo jawaazimulafcaal buu sameeyey cunwaan la yidhaahdo kolkaa halkaasaynu ajrumigii kusoo aragnay wa kulluhaa icraabka dhammaantii filficli ficilka dhexdiisa ayay gelaysaa walkhafdu khafdihiisa imtanaca mamnuuc ayuu noqday oo khafdihii wuu reebmay wa saa'irulasmaa'i asmaada baaqigeegii wasaa'iru lasmaa'i asmaada dhammaanteed xaysu meesha laa shabaha shabax uuna jirin shabaha oo qarabaha u dhoweeya asmaada min alxuruufi xuruuf u dhoweeya mucrabatun waa la icraabaya qaacidaa jirta ardayay la yidhaah wamaa jaaa cala alasli laa yus'alu can sababihi shaygu hadduu asalkiisa ku yimaado laysma weydiiyo sababta haddaan arka hadda arday cashirka dhegaysanayao fadhi ku dhegaysanaya maxaad u fadhiisatay miyaan odhan marka cashir uu ardaygu dhiganayo asalku waa maxay inuu see u dhegaysto waa inuu fadhiistaa laakiin haddaan aragna ka waran arday taagan oo kitaabka sita oo taagnida ku dhegaysanaya maxaynu isweydiinaynaa maxaa helay ardayga ugu dhow waa odhanaya maxaa ku helay ma xubnahaadan laabi karaynin ila waa khilaaful asale shayga asalka ah laysma weydiiyo laakiin ka khilaaful asalka ah waa laisweydiiyaa waa ila socotiin haddaba waxaynu leenahay asmaada oo dhan buu sheekhu yidhi asmaada oo dhan waxa asalu ah horta asmaada waxaa asalu ah icraab ismiga mucrabka ah maxaa loo icraabay laguma odhanayo laakiin ismiga mabniga ah maxaa loo bineeyey baa lagu odhan ismiga mucrabka ah maxaa loo icraabay laguma odhanayo laakiin ismiga mabniga ah maxaa loo bineeyey baa lagu odhan afcaashana yaa asal ah afcaasha yaa asalu ah afcaasha binaha ayaa asalu ah in afcaasha la bineeyo weeyaan haddaba ficilka mabniga ah maxaa loo bineeyey lagu odhan maayo ilan asalkiisi in la bineeyay ahayde laakiin ficilka mucrabka ah sida mudaarica oo kale maxaa loo icraabay baa lagu odhan xuruuftana yaa asal u ah xuruufta xuruufta marka aynu doonayno xuruufta yaa asal u ah xuruufta waxa asal u ah binaha ayaa asal u ah haddaba xarafka mebniga ah maxaa loo bineeyey miyaa lagu odhan laguma odhan waa asalkiisii xaraf mucrabihina maba jiraba af carabiga xaraf mucrabi maba jiraba asalka xuruuftu binuu ahaa binihiina way wada haystaanba asalkiibay iska wada haystaan laba qaaciido ayaa jiro oo halkaa ku kala saabsan wamaa jaaa cala alasli laa yus'alu can sababihi shaygu hadduu asalkiisa ku yimaado sababta laysma weydiiyo wamaa jaaa calaa khilaafi alasli shaygu hadduu khilaafulasal yahay yus'alu can sababihi sababta ayaa laysweydiinaya sababtiisa waa laysweydiin raabuhum walkullu dhammaan cafwan wasaa'iru asmaa'i asmaada dhammaanteed ereyga saa'ir ah laba macno ayuu luqada leeyahay saa'ir mar waa baaqi baa loo isticmaalaa min asu'ri buu ka yimid oo waa hambada su'rulhirra waa mas'alo fuqahadu ay baadhaan su'rulhirra kolka saa'irkani hambada ayuu ka yimid hambada bisada oo kale dee fiqiga waa laga warramaayo baabab lagaga warramaa jira haddaba saa'iru lasmaa asmaada baaqigeega marar bay noqotaa mararna ereygan saa'ir ihi suuri maahae suur buu ka yimido waa jamiic baa la yidhaahdaa hadda halkan wuxuu ugu jiraa saa'iru lasmaa jamiicu lasmaa buu hadda halkan ugu jiraa wasaa'irulasmaai asmaada dhammaanteed wasaa'irulasmaa'i asmaada dhammaanteed xaysu meesha laa shabaha shabah uuna jirin shabaha oo qarabahaa dhoweeya asmaada min alxuruufi xuruufta u dhaweeya mucrabatun waa la icraabi ismigii hadii uuna xaraf shabihin shabah welibana dhoweeya mucrab buu noqonay ismigu hadduuna xaraf shabihin shabah dhoweeya oo xuruufta u dhoweeya mucrab buu maxaa hadaba qaacidadani waxay leedahay beydkani madmuun iyo mafhuum buu leeyahay mafhuum iyo manduuq buu leeyahay manduuqiisu waxa weeyi ismi kastoo xaraf aan shabihin shabah dhoweeya dhowayntaasi waa shabah qawiya ismiga aan xaraf shabihin shabah qawiya shabax awood leh hadduuna ismigu xarafka shabihin mucrab buu ahaanaya hadduu laakiin ismigu xaraf shabaho shabax qawiya mebni buu noqonay bay ka dhigan tahay ismigu hadduu xaraf shabaho shabahaasina shabax qawiya uu noqdo mebni buu noqonaya haddaba maxaa loo bineeyey baa lagu odhan ilan maa jaa calaa khilaafi alasli yus'alu can sababihi baynu haynay lima buniya alismu baa lagu har ismigan maxaa loo bineeyey jawaabta maxaynu nidhaahnaa ismiga loo bineeyey jawaabta ismiga loo bineeye waxaynu odhanaynaa lishibhihi alxarfa xaraf ayuu shabahay xagguu ka shabahay baa lagu odhanayaa xarafka xarafka wuxuu ka shabahaa toddoba dhinac buu ka shabahaa ismigu xarafka shan dhinac baa kitaabkeenna ruuxulicraabka inoogu qoran dabcaddiisa dambe shan dhinac oo ismigu uu xarafka ka shabaho toddobada ayaa inoogu qoran lasmaai asmaada oo dhan xayu meesha laa shabaha shabah uuna jirin shabaha oo qarabahaa dhoweeya min alxuruufi xuruufta u dhoweeya mucrabatun mucrab bay noqoni mid la icraabayo haddaba ismiga mebniga ee xarafka shabahay waa maxay damiirka oo dhani waa mebni damiir oo dhani waa mebni ibnu maaligu alfiyadiisa wuxuu ku yidhi wa kullu xarfin mustaxiqun lilbina ayuu yidhi damiir oo dhani horta waa mebni taa ogow damiirku dhammaantii siduu damiirku u dhan yahay waa mebni intaa inaad ila haysiin baanu marayn damiirku inuu mebni yahay wasaa'ir lasmaa'i xayu laa shabah qarabaha min alxurufi mucraba sababta loo bineeyey damiirkuna waa xaraf buu shabahay haddii lagu yidhaa xagguu ka shabahayna xagga wadciga iyo dejinta iyo qoraalka ayuu ka shabahay xagguu ka shabahay baynu odhanaynaa xagga wadciga iyo dejinta iyo qoraalka ayuu ka shabahay waa ismigu xaraf xaggaaswadciguu ka shabahay waxaynu ognahay culimo ismu ishaaruhuna inuu mebni yahay haadaani iyo haataani mooyaane ismu ishaaruhuna waa mebni haadaani iyo haataani mooyaane ismu ishaaraha haadaa iyo hawlaayo maxaa loo maxaa loo bineeyey xaraf buu shabahay oo xagguu ka shabahay waa shabah macnawiya xagga macnaha ayuu ka shabahay ismiga mawsuul waa qaybta saddexaade waa mebni ismiga mawsuul ismiga mawsuul maxaa loo bineeyey alladii iyo allati iyo waa mabni ilaa labada muane alladani iyo allataani labada mulxaq mooyaane ismiga mawsuul waxa mebni looga dhigay isna xaraf buu shabahay oo xagguu xarafka ka shabahay xagga iftiqaarka baahida xarafku weligiiba wuu baahan yaho waa miskiin ismiga mawsuulna wuu baahan yaho silada iyo caidku u baahan yahay ismiga mawsuul xaraf buu shabahay xagga baahida ayuuna ka shabahay waxaa kaloo mebniya asmaau shardiga ayaa mebniya oo qaybta afraada asmaau shardi asmaada loo yaqaan sida man iyo ma iyo eyne iyo mataa iyo asmaau shardiga oo dhanina waa mebni asmaau shardigu waa mebni ayun unbaa xaaladaheega wax laga soo reebaa ayun xaaladaheega xaalada ka mida mooyaane sababta haddaba asmaau shardiga mabni looga dhigay waa maxay waa xaraf buu shabahay oo xagga macnaha ayuu ka shabahay ismu ishaaruuna xarafan jirin buu shabahay asmaau shardiguna xaraf jira ayuu shabahay kollay dee meelo lagu caddayn doona ayaa jira waan kuusii tusaalaynayaa uun asmaaulistifhaamka oo dhan baa mebniya asmaaulistifhaamku waa mebni asmaaulstifhaamku talow mebni xaggay ka noqdeen oo waa sidee mebninimadoodu asmaaulstifhaamku waa mebniyo xaraf bay shabaheen oo xaggay ka shabaheen xagga macnaha ayay ka shabaheen iyaguna shabax macnawiya ayaa ku dhacay wasaa'irulasmaa'i asmaada dhammaanteed xayu meesha laa shabaha shabax uuna jirin shabaha oo qarabahaa dhoweeya min alxuruufi xuruuf u dhoweeya mucrabatun waa mucrabo oo waa la icraabaya waa la icraabayaa baynu nidhiyo mucrabo inay tahay ayaynu ognahay ama aynu u qaadanaynaa wa hayru dii tan kayrkeed al asmaa'i ee asmaada ah asmaadan hadda aynu arkayno kayrkeed asmaadan kayrkeedna mabniyun waa la binayni wa hayru dii tan kayrkeed ee asmaada ah mebniyun waa la binaynayaa haddaba wagayru dil asmaa'i mebniyun markaynu nidhaa hal qodob baan kaaga digayaa oo khalad kugu a luqadda iyo kitaabkaba aad ka geli karto ha odhan dil asmaa'i asmaaulkhamse ha moodi haddaan ku idhaha dil asmaa'i asmaaulkhamse haddaad ka dhigto oo tidhaa dil asmaa'i asmaadanka u saaxiibkaa ah, haddaad tidha asmaadanka u saaxiibkaa ah, u saaxiib haddaad ku macnayso allah kuu naxariisto meel adag baad kitaabkii kaga soo hadhay waxa weye waayru diitan ayrkeed wey diidani waa ismu ishaare maaha ismi mawsuul ma asmaaulkhamse maaha waayru diitan kayrkeed alasmaai ee asmaada ah mebniyun waa mebniyo waa binaynaya kelmadda dil asmaai iyadoo asmaaulkhamsaa ah saasay u qorantaa laakiin hadda halkan loogama jeedo iska ilaali waayru diitan ayrkeed alasmaai ee asmaada ah mebniyun waa la khala mudaaricin mudaaric mooyaane mudaarica mooye ha la bineeyo buu ku yidhi asmaadan hayrkeed haddaba asmaadan hayrkeed miyaynu garanaynaa culimo maxaa looga jeedaa asmaadan hayrkeed marka aynu leenahay waxaa looga jeedaa xuruufta oo dhan xuruufta oo dhani waa asmaadan aynu nidhi halla icraaba hayrkeed waxaa looga jeedaa afcaasha oo dhan afcaasha oo dhanina waa asmaadan hayrkeed waxaa looga jeedaa asmaada xuruuftan shabahday asmaadu hadday xuruufta shabahdo dee iyaduna tan hore mucrabkaa hayrkeed weeyi saddexdaa guruuba mabni inay yihiin ayaynu ogaanaynaa wasaa'iru asmaai wagayru dii tan kayrkeed alasmaa'i ee asmaada ah mabniyun waa la binaynayaa khalaa mudaaricin mudaaric mooyaane mudaaricii isaga mustanaynu ka dhigno waynu ka soo reebnay mudaarica oo qad khalaa ka dhar tiran ama ka madhan min kulli nuunin nuun oo dhan ka madhan mudaarica isaga khalaa mudaaricin waa bimacnaa ilaa mudaarican mudaaric mooyaane mudaarica oo qad khalaa ka khaaliya min kulli nuunin nuun oo dhan ka khaaliya mudaarica nun oo dhan ka khaaliga ah mudaarica mooyaane waa la binaynayaa buu ku yidhi waxa kaloo dhan arday haddaba waxaan ogaanaynaa ereyga khalaa'a ajruumiga markaynu maraynay adawaatulistinaha laba dariiq inay noqdo ee khalaadu ay tahay ayaynu ku dhigannay khalaada maxaynu ku dhigannay inay maxay tahay laba dariiq ayaynu ku dhiganay arday ereyga khalaahi laba dariiq inuu luqadda noqonayay mar xaraf buu noqon jiray xarfulistihna oo ilaa oo kale ah marna ficil buu noqon jiray maadiya socankaa ma ahayn hadda baydkanay ku wada jirtaa labadiiba khalaa mudaaricin marka laydhaha mudaaricaasi wuu hoos dhigan yahay khalaadana xaraf jaar ah. marka qad khalaa lagu leeyahayna khalaada dambe waa ficil maadi weeyaan oo maxaan ku gartay qad khalaadaas inay ficil maadi tahay qadan ka horraysa mudaariunbaa maadificilun geli jirtay ficil ama maadi ha ama mudaaric ha ahaadee qadu ficilun bay geli jirtay xarafka waa ka mamnuuc wa hayru dii tan hayrkeed alasmaa'i ee asmaada ah mabniyun waa la binaynayaa khalaa mudaaricin mudaaric mooyaane mudaarica oo qad khalaa ka khaaliya min kulli nuunin nuun kaste hadaba mudaaricu isagu waa mucrab buu ku yidhi mebni noqon maaye beytka shadrigiisa hore wagayru dil asmaa'i mabniyun markuu yidhi xataa mudaariciibaa mebni noqonaya bay ka dhigan tahay marka mudaaricaasuu ka soo reebo khalaa mudaaricin bu yidhi ilaa mudaarican war mudaarica uniga daa buu yidhi mudaaricu waa mucrabe mudaarica haddaba markuu mucrab noqonayo shardi buu ku sii xidhay wuxuu ina yidhi min kulli nuunin qad khalaa mudaaricu waa inuu nuun oo dhan ka madhan yahay ama ka qaawan yahay nuunka laga qaawanaanayaa waa laba nuunood mid ahaan waa nuunka musannaha ama nuunka jamac ee nuunka waxaan doonayaa cafwan nuunkii la jiray nuunu tawkiidka ama nuunkii la jiray nuunu niswa labadaa nuunood waa inuu mudaaricu ka madhan yahay nuunu tawkiid mubaashira waa inuu ka madhnaado nuunka la yidhaha nuunu niswahana waa inuu ka madhnaado markuu mudaaricu labadaa nuunood ka qaawanaado mucrab ayuu noqon hadduu mudaaricu labadaa nuunood mid ahaan qaatana mebni ayuu noqon sidaa ayaynu ogaanaynaa baabu macrifati calaamaati alicraab baabu calaamaati alicraab sheekhu halkaa icraabkii ayuu kaga soo baxay cashirkaa ah hore haddaba maxaynu xoogga saarnay ardayow maxaan baranaynaa tacriifka icraabka oo saddex saddex tacriifan siinay waa ka luqada iyo ka istilaaxa ee basriyiinta iyo ka istilaaxa ee kuufiyiinta mayla socotiin saddex tacriif ayaynu ku tacriifinay waxaa laga yaabaa ka basriyiinta inaynaan ku fogaanine iyagu waa kelmadda xarafka u dambeeya xarakadiisa lafteeda ina yidha xarakada lafteeda ina yidhaahdeen saddexdaa tacriif icraabka oo luqadda ah isagoo cindalkuufiya isagoo cindalbasriya waa saddex tacriif iyo icraabka qaybihiisa icraabka qaybihiisuna waa maxay afarta uu qaybsamayey iyo qaybaha siday asmaadu kala yeelanayaan iyo afcaashu afcaasha iyo asmaadu siday u kala yeelanayaan oo nuqdada saddexaada iyo mebniga iyo mucrabka mebniga iyo mucrabka inaan ka warbixinno oo aynu nidhaahno intaasina waa mebni intaasina waa mucrab taas ayaynu cashirkeennaa hore xoogga waxaynu saaraynay intaa ayuu noqday dhinaca aynu uga warbixinayna intaa ayay noqotay haddana calaamaadka iyo ayaa laga warbixinaya arday kaste oo ajruumigii la socday ama ruuxulicraabkii la socday kuma adkaa runtii intan dambe oo dhani waa basiir absad shay weeyaan si aynaan ajruumiga u dhigi karaynin ayaynu u dhigaynaa waayo ajruumigu rag badan buu dee ku cuslaa uu ku cusbaa oo ama ruuxul icraabka ka maqnaa ama uu ku adkaaba sidiisa baabu calaamaati alicraab calaamaadka icraabka baabka lagu baranayo ayaynu halkan ku arki doonaa lirafci rafcihii ayuu u sugnaaday minhaa calaamadaha ayuu uga sugnaaday dammatun dammo ayaa u sugnaatay waawun wow ayaa u sugnaatay alifun alif ayaa u sugnaatay kadaaka kaa waxaa la mida nuunun nuun baa la mida nuunka oo thaabitun sugan laa munxadifun aan si rafcuhu imise calaamu lahaa sidaynu ku soo dhigannay kitaabteennii hore afar calaama afarta bal sheeg waa dammaha iyo waawga iyo alifka iyo nuunta dammuhu imise meelood buu degayey toddoba meelood wowgu imise meelood buu degayey laba ku imise meelood buu degayey meel qudha nuunku muxuu degayey meel qudha war culima waa intaa intaynu baranayna intaasaynu dhigaynaaye gabay ahaan macnihiisa iyo siduu isku qabanayo un u faan lirafci rafcihii ayuu u sugnaaday minhaa calaamooyinka ayuu uga sugnaaday damatun damaa u sugnaatay toddoba meelood bay degi waawun wowbaa u sugnaatay waxay ku cadfan tahay damada hore xarfulcadafkii xarafkii cadafka faa'iidaynayay baana meesha ka xadfan waawun wa waawun wow ayaa u sugnaaday alifun wa alifun alif ayaa u sugnaatay kadaaka kaa waxa la mida nuunu nuun nuunka oo haabitun sugan nuunka oo laa munxadifun aan xadfoomaynin nuunka haabitka ah ee munxadifka aan ahayn ayaa isna lagu garanayaa buu ku yidhi haddaba aynu egna afartaasi siday boosaska u kala qaadanayaan fa dammu damihi haddaad sharaxa haysiin fadamu markuu yidhaahdo waa inuu adamatu in halkaa inoogu yaro daba qaraa adamatu waa inuu raaciya fadamu markuu yidhaahdo aydammatu waa inuu yidha aydammatu arma haysiin sharaxa bogga saddex iyo afartanaad laba saddex sadaruunikay ka hooseeyaan adamu markuu yidhi muxuu ka dambaysiiyey aydamma halkaa macnaa ku jira maad fahmaysaa haddaadan luqawi ahayn ardayw fahmi maysid ragga qaar baa ku dawakay tafsiirka aayad qur'aana ayuu sheekh hoosta kelmad yar ku hoos dhigiyo markaasaa wax alla wuxuu uga jeedo way iska macnaynayaanuun wax alla xikmad alla xikmad ku jirta waa inaad fahantaa addamatudan iminka ta'dan lagu soo daray waxaa lagaa ilaalinaya alqaabulbinihi sheekhu addamu markuu yihi gabayga dartiibuu dammun u yidhiye saxdu maxay ahayd damat waayo alqaabulicraab iyo waxaa kala jira iyo alqaabulbinaa baa kala jira bal aayada qur-aanka u fiirsada ilaahay weysada markuu ka warramayu ina leeyahy faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum hee ilalmaraafiqi mufasiriin badan waxay qaateen ilalmaraafiqi xata almaraafiqi maxay uga jeedaan xata almaraafiqi tafsiirka markaad aragto ilalmaraafiqi xata almaraafiqi dee wuu macneeyey aayaddaa wuu macneeyey masale idiloo oo war leh oo fiqi idil ku dhisan yahay buna halka intaa ku sheegay xata almaraafiqidaa haddaadan kolkaa garanayn xataada macnaheegii sheekh miyaad fahmaysaa warkeega markaa ilaada iyo xataa eg ilaahay aayadda ilalmaraafiqi buu yidhi xata almaraafiqi haddaad ku macnayso eg bal shuraaxda tafsiirka soo qaada in badan baa xata maraafiqika o dhan mas'aladu waxay ku saabsan tahay jiqilada halkan saw laguma maydhayo halkan saw lama maydhayo labadan lafood laftooda ma la maydhi mise la maydhi maayo xatalmaraafiqi sheekha kule ee xataada kuugu daraya wuxuu ku leeyahay labadan lafoodna waa inaad maydhaa min baabi maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib halkanna maydh buu kule waayo luqadda waxaa la og yahay ereyga xataa lagu daro inuu xukunka hore qaato ereyga ilaada lagu daraana inuuna xukunka hore qaadan saasaa luqadda kelmad qaacide la yaqaan ah oo waadix ah saasay noqonaysaa fadammatu ama fadammu dammihii fismin ismi buu ku sugnaaday ismiga oo mufradin mufrada dammuhu yuu ku sugnaanayaa buu ina yidhi fadammu dammihii fismin ismi buu ku sugnaaday ismiga oo mufradin mufrada damuhu ismi mufrada bu ku jiraa buu ku yidhi halkaa laba isla soo gelaya labadaasi waa kala maxay ismigaa mufradkii waa maxay ya maxay waa munsarif iyo iyo hayru munsarif ka oo kaleba weeyi buu kudhi axmed axmed haddii aynu u baahanno in la rafciyo waynu daminiyo damaynu siini oo maxaynu nidhaahnaa jaaa axmedu haddaba waa hayru munsarif markaa haddaan doonayna inaynu munsarif ka dhigno maxaynu ugu dhawaaqnaa jaaa axmedudii ra'aytu axmeda waan kor dhabaynaa ra'aytu axmeda wa jamcu tagsiirin iyo jamcu tagsiirkii jamcu tagsiirkana waa la damini laba isku halkaas hoos gelaya wa jamcu labada sababoo iskalaya waa maxay iyo maxay jamcu tagsiir munsarifa iyo jamcu tagsiir hayru munsarifa sababoo iskalaya wa jamcu tagsiiri ka jaaa waxaa yimid alacbudu addoommadii jaaa alacbudu alacbudu waa munsarifkii waad iska godaysaa markaa ah. hadaan khayru munsarif ka soo qaadannana maxaynu odhan haadihi masaajidu waad godaysaa ereyga masaajid ah ila waa jamcu tagsiir hayru munsarif wa jamci ta'niiin iyo jamcu ta'niifkii ka muslimaatin oo kaleba weeyaane jamca tacniifka la yidhaha jamca mu'anasu saalim isna kas ee damaa degi doonta maxaynu odhani muslimaad markaynu ka hadlayno waa kii shanaad hadda jaa'at ilmuslimaatu shantaasaa xagga ismiga ka imanaysa shantaasi xaggay ka imanayaan baynu nidhi xagga asmaada ayay ka imanayaan laba xagga ficilada ka imanaya maxay ahaayeen saxiixulaakhir iyo iyo muctalulaakhir wa kulli ficlin ficil kaste ayay ahaanaysaa dhexdiisa wa kulli ficlin halkay ku cadfantahay maad garanaysiin fadamu fismin fismintii bay ku cadfan tahay wa kulli ficlin ficil kasta dhexdiisa ayay ahaanaysaa ficilka oo mucrabin mucraba ficil kastaoo mucrabana waa damini sheekha halkaa waxaynu leenahay khayr allaha siiye ficil kastaoo mucraba waa la damini muxuu inoo yidhi ilan amhilatulkhamsihiba waa ficil mucrabo lama damiyo nuun baa lagu rafcinaye halkaa waxaa yar seegtay inuu wa kulli ficlin mucrabin markuu yidhi ilan ereyga kulli abu u isticmaalaye oo ficil kastooo mucraba waa la damini buu ina yidhiye inuu yidhaahdo afcaalu khamsaha mooyaane intaa inu ka soo reebo ayay ahayd socaynkaa ma aha sheekha waxaa la yidhi sheekhu wuxuu uga soo reebi waayey tusaalaha tusaalaha caddaynaya afcaalu khamsaha diidaya ka yatii buu keenay oo tusaaluhu waxa laysku qabtay asalkiisa tusaalahu xukunka uu leeyahay culammada fiqhiga marka la joogo tusaale marka lasoo qaato tusaalaha xukunkiisa waa laysku hayaa xagga fiqiga tusaaluhuma min tatimati tacriif baynu u qaadanaa mise waxaynu u qaadanaa khaarij min tatimati tacriif waa mas'ale laysku hayo la soco haddaba sheekhu halkan min tatimati tacriif buu doonaya inaad kayaatiida u qaadato oo tidhaahdo afcaalulkhamsii baa iga baxaya oo yaatiida ku baxaya kayaati oo kale inuu ahaado uu xaggee kayaatiy oo kale kala ahaado inuuna wow la xidhiidhin waawuljamaacadii te sidayna yaati ula xidhiidhin inayna alifulisnayn la xidhiidhin inayna yaau muanasati lmukhaataba la xidhiidhin sidaasuu kayaatii kuu leeyahay oo afcaalulkhamsiin buu iska saaraya saasay ragga qaarkood ragga qaarkood sidaa ayay u dhigeen oo waxay yidhaahdeen sidaa ayaa loo kala loo kala odhanaya wa kulli ficlin ficil kaste dhexdiisa ayay ahaanaysaa ficilka oo mucrabin mucraba ficilka oo kayaatii oo kala ah hadaba ficilku yatii oo kale haduu noqdo hadda ficilka oo ka yatii oo kalea tusaalihiibaan tacriifkii baan ku daray hadaan doonnana waxaan odhanaynaa markaan macnaynayo wa kulli ficlin ficil kasta dhexdiisay ahaan ficilka oo mucrabin mucraba ka yatii oo kaleba weeyaane oo kalaba hadda iminka tacriifkii tacriifka kuma darin tusaale caadiyaan ka dhigay laba macno ayaad meesha leedahay masaladii masalen kula khilaafi halkaas saxiix iyo muctal buu ahaayo saxiixii ayuu sheekhu ka tegey muctalkiiyo qura ayuu tusaaleeyey todobadii damada waynu ka baxnay toddobadii damadaba waynu halkaas halkaasaynu kaga baxnay wal waawu wowduna fii jamci dukuuri labka jamiciisa dhexdiisa ayay ahaatay jamicii assaalimi saalimka ahaa ee tagsiirka ka badbaaday jamac mudakaru saalim wow baa lagu rafciyaa buu ku yidhi ka saalixuuna dadka wan wanaagsani hum iyagu ulul ululmakaarimi sharaf dad u saaxiiba weeyaan oo kaleba weeyi dadka wanaagsani sharaf bay u saaxiib yihiin ka saalixuuna dadka suusuubani hum iyagu ulul ululmakaarimi dad sharafiyo u saaxiiba weeyaan oo kaleba weeye aaway haddaba halkan marka aan doonayno jamicii mudakaru saalime ee wowga lagu rafcinayey asaalixuuna markaan soo qaadanno waa jamac mudakaru saalim oo wow baa lagu rafcinayaa uluuda markaan soo qaadanno waa mulxaqii jamaca mudakaru saalim oo isna wow baa lagu rafcinayaa waa jamac mudakaru saalim iyo mulxaqiisii labadaba wow baa lagu rafcinaya markaa atat ilwaawu intaasaa la soo qadaraya atat ilwaawu wowdii way timid fii jamci dukuuri jamaca labka a dhexdiisa ayay timid kamaa atat siday u timid fi lkhamsati alasmaa asmaa'u lkhamsaha dhexdiisii kamaa atat sida ay u timid fi lkhamsati alasmaa asmaaulkhamsiha dhexdiisa siday u timid ayay wowdu halkana u timid buu ku yidhi asmaaulkhamsihiina kolkaa wow baa lagu rafcinaya idhaa wey wehiya asmaaulkhamsuhu allatii ta weeyaan ta'tii imanaysa calalwilaa'i xidhiidh iyadoo ku sugan waata inoo imanaysa iyadoo xidhiidh ku sugan buu ku yidhi iyadoo xidhiidhaysa ayay inoo imanaysaa wahiya iyadoo allatii ta weeyaan ta'tii imanaysa calalwilaa'i xidhiidh iyadoo ku sugan asmaada asmaaulkhamsaha la yidhaahdaa waa asmaada iyadoo xidhiidh ah inoo imanaysa oo baytka soo socda inoogu imanaysa abun weeyi hiya baa halkaa u qadaran wahiya abun weeyi abun baa asmaaulkhamse wow ku rafcoo jaa abuuka dheh akhun weeyi xarfulcadafkii baa ka maqan bitaqdiiri xarfilcadaf gabayga dartii akhun waa akhun weeyi wow ku rafciyo akhuuka dheh xamun weeyi oo dumaashigii oo xamuuka dheh wafu weeyi oo afkiiyo oo fuu caliyindheh waduu weeyaanoo duu maalindheh jara qad jara halkaa qad in lagu soo daraa fiicnaan lahaa sharaxa bal haddaan eegna jarada inuu qad ku soo daro jara qad jara isagoo ku dureersaday jara qad jara isagoo ku dureersa miyuu ku soo daray jarada qad ma ku soo daray jara qad jara isagoo ku dureersaday ha sax qad buu ku soo daray macnay ugu fadhidaa qadaasi qada yar halkaa lagu soo daraya ardayay macnay inoo sheegaysaayo macnay inoogu fadhid layskagama soo darayuun waa inaan qadaa macnaha kelmadda waa inaan la socdaa haddaanan qadaa garanayn in lagu soo dari karayo dee ma fahmayo meesha sheekh wax ka dhacaya isbedelada ka dhacaya ma garanayo atat ilwaawu wowdii way timid fii jamci dukuuri jamca labka a dhexdiisa ayay timid kamaa atat siday u timid fi lkhamsati shantii alasmaa'i ee asmaada ahaa wahiya iyaduna allatii ta weeyaan ta'tii imanaysa cala alwilaa'i xidhiidh ku imanaysa abun weeyaan akhun weeyaan xamun weeyaan wafuu weeyaan waduu weeyaan jaraa qad jaraa wuu dureersaday kullun mid kastaaba mudaafan isagoo mudaafa asmaa'ul khamsaha waxaa shardiga inuu mid kastaaba mudaaf yahay mufradan isagoo mufrada mid kastaba waxaa shardiga inuu mufrad yahay mukabbaran isagoo mukabbar ah mid kastaba waxaa shardiga inuu mukabar yahay mid la weynay la taskhiirinin dee wa filmusanaa musanaha dhexdiisa ayuu ahaaday alalifu alifkiina alifku halkeebuu rafcaha wakiil kaga noqdaa damada halkeebuu wakiil kaga noqdaa ama rafcaha uu calaamad ugu noqdaa musana wa filmusanaa waa khabar qadimay alalifuda dambena waa mubtade ta'ahuray naxwu zaydaanina naxwdanina waa khabar mubtade ka xadfan yahoo jumla muctarida ah azaydaanina waa mudaafun ilayhi iyo zaydaanidan mudaafun ilayhi wuxuu alifka ugu taagay xikaayo wax la yidhaah ayuu qaatay xikaaya baabulxikaaya weeyi wa filmuhanaa muhanaha dhexdiisa ayuu ahaaday alalifu alifkii asalku wuxuu ahaa hadaba walalifu alif baa filmuhanaa musanaha dhexdiisa ahaaday filmuhana waa khabar xagga dambe inuu maray ahay walalifu alif baa filmuhanaa musanaha dhexdiisa ahaaday wadalika waa mubtada xadfan wadalika musanahaasina naxwu zaydani oo kaleba wey kelmadda zaydani oo kaleba weeyaan wanuunu nuunkuna wanuunu nuunkii aan soo dhigannayna filmudaarici mudaaricii dhexdiisuu ahaaday alladii mudaarica oo curifa lagu aqoonsaday biyafcalaani lagu aqoonsaday yafcalaani waa afcaalulkhamsa ama amhilatulkhamsa loo jeedaa tafcalaani lagu aqoonsaday waad tafcalaanina sidaynu ognahay waa afcaalu lkhamsa isna wa yafcaluuna lagu aqoonsaday yafcaluuna way samaynayaan raggii maqnaa tafcaluuna waad samaynaysiin raggiinnanow macahumaa labadaa hore macooga ayaad samaynaysiin wa tafcaliina inanay waad samaynaysaa tarxamiina waad naxariisan xaali xaalkayga dartii ayaad u naxariisan tarxamiinada beydka ayuu ku buuxsadaye kelmadda aynu u jeednaa waa tafcaliina oo nuunkaasa calaamatu rafcowa washtaharad waxay ku caan baxday bilkhamsati alafcaal afcaasha shanta ah in lagu magacaabo ayay ku caanbaxday washtaharad waxay ku caanbaxday bilkhamsati shantii alafcaali ee afcaalulkhamsay ku caanbaxday buu ku yidhi khamsada ayuu hormariyey afcaasha ayuu dib riday bilkhamsati alafcaal gabayga aawadii afcaalulkhamsay ku caanbaxday laakiin madhabka saxiixi ihi afcaalulkhamsaha in la iska daayo weeyaan saan horay idinku soo sheegay labadeenni kitaabee horeba saxdu waxa weeye in maxay la qaato amhilatu lkhamsa in la qaato weeyi bal hadda aynu macnaha labada aynu cashirka isa soo saarno macnihiisa oo qura saan kaaga raba inaad u soo macnaysid icraabuhum icraabkoogu takhyiiru aakhiriilkelim kelmadaha aakhiradooda xaaladoodu doorsoonka ay doorsoomaan weeye taqdiiran taqdiirta ay ka doorsoomaan ow lafdan ama lafdiga ay ka doorsoomaan licaamilin caamil ay ku doorsoomaan caamilka oo culima la ogaaday aqsaamuhu icraabka qaybihiisu arbacatun afar weeyaan ee fal tuctabar sidaa ha la cibreeyo rafcun rafca weeyaan wa nasbun nasbo weeyaan wakadaakan waxaa la mida jasmun jasmo iyo wa jarun jar baa la mida walkullu dhammaan hayra aljasmi jasmaha kayrkii isagoo ah yaqacu wuu dhacayaa fil asmaa'i asmaada dhexdeeda wa kulluhaa dhammaantood taqacu way dhacaysaa filficli ficilka dhexdiisa walkhafdu khafdihiina imtanaca mamnuuc buu noqday wa lasmaa'i asmaada oo dhan xaysu meesha laa shabaha shabah uuna jirin shabaha oo qarabahaa dhoweeya min alxuruufi xuruuf u dhoweeya mucrabatun waa la icraabayaa wa gayru dii tan kayrkeed alasmaa'i ee asmaada ah mabniyun waa la binayn khalaa mudaaricin mudaaric mooyaane mudaarica oo qad khalaa ka khaaliya min kulli nuunin nuun kaste ka khaaliya baabu calaamaati alicraab lirafci rafcihii ayuu u sugnaaday minhaa calaamaadkan xaggooga uga sugnaaday damatun damo ayaa u sugnaatay waawun wow ayaa u sugnaatay alifun alif ayaa u sugnaatay kadaaka kaa waxaa lamida mida nuunu nuun nuunka oo haabitun sugan nuunka oo laamun xadifun an xadfoomayn fa damu damihii fismin ismi dhexdii buu noqday ismiga oo mufradin mufrada ka axmeda oo kaleba weeyaane wa jamci tagsiirin jamcu tagsiir dhexdii buu noqday ka jaaa alacbudu oo kaleba weeyaane wa taniis dhexdii buu noqday ka muslimaatin oo kaleba weeyaane bal labadaydaa hadal eega hadda ardayay eeg wa jamci taniisin jamcu taniiska dhexdiisa ayuu ka muslimaatin oo kaleba weeyaane ka muslimaatin dhexdiisuu noqday ma odhan karo ka muslimaatin dhexdiisuu noqday ma odhan karo wa jamci taniisin oo kaleba weeyaanna ma odhan karo waa inaan wa jamci taniisin jamca ah dhexdiisa ayuu noqday noqday waa khabar weeye khabar buu ku cadfan yahay fii khabar buu qabaa ka muslimaatin oo kaleba weeyaane tusaale wa kulli ficlin ficilka oo dhan dhexdiisa ayuu noqday ficilka oo mucrabin mucraba ka yaatii oo kaleba weeyaane walwaawu wawduna fii jamci dukuur jamaca labkaa ah dhexdiisa ayay ahaatay asaalimi ee saalimka ah ka saarixuunahum ululmakaarimi oo kaleba weeyaane kelmadan marka laga hadlayo naxwe ahaan bal kaafka ka saalixuunihi wuxuu jaraya iisoo sheega ardayay maanta su'aal labaad baan idiin diraye ka saalixuuna kaafka ku jiraa wuxuu jaraya iyadana ii keena ila xaraf jaar buu ahaaye eraygu jarayey baan idinka rabaa ka saalixuuna ka saalixuuna kuwa suusuubani hum iyagu ululmakaarimi makaarim iyo sharafyo ayay u saaxiib yihiin kamaa atat atat ilwaawu wowdii way timid fii jamci dukuur atat siday u timid fi lkhamsati shantii alasmaa'i ee asmaada ahayd wahiya iyadu allatii ta ta'tii imanaysa cala alwilaa'i xidhiidh ku imanaysa abun weeyaan akhun weeyaan xamun weeyaan wafuu weeyaan waduu weeyi jaraaqa jaraaki iyuu dureersaday kullun mid kastaaba mudaafan isagoo mudaaf ah mufradan mufrad ah mukabaran mukabaroo la weynaynayo wa fi lmuhanaa muhanaha dhexdiisuu ahaaday alifun alifi naxwu zaydaani oo kaleba weeyaane wa nuunu nuunkuna fi lmudaarici mudaaric dhexdii ahaaday alladii mudaarica oo curifa la aqoonsaday biyafcalaani lagu aqoonsaday tafcalaani lagu aqoonsaday waad samaynaysiin antumaa labadiinanow wayafcaluuna lagu aqoonsaday tafcaluuna lagu aqoonsaday waad samaynaysiin macahumaa labadaa hore macooga wa tafcaliina lagu aqoonsaday tarxamiina waad naxariisanaysaa xaali xaalkayga dartii baad iigu naxariisan washtaharad waxay ku caanbaxday bilkhamsati shantiibay ku caanbaxday alafcaali ee afcaasha ahayd barta ayuu inoogu joogayaa cashirku su'aaladii ayaynu haddaba insha allahu tacaala aynu u geli doonaa waxaad cashirka ka qabtiin haddaan doontiin laba minid aynu ku yar eegno haye may ma jarine waa cashir baa la soo qaadanaya waa xaweeyaan insha allah laga soo shaqay si weyna looga soo fikiro waayo asaalixuuna waa jamc mudakarusaalima wowgaa lagu rafcinayaaba asaalixiina baa la odhan laha hadday majurdiyabaa lagu jeri jiray jamca mudakarusaalim waxaynu doonaynaa ardayay xalqatu ibnu malik alandalusi cabdulqaadir maxamed nuur bal ha istaaga cabdulqaadir maxamed nuur nacam casharkii hore cabdulqaadirow waxaad samaysaa cashirkeennii hore waxaad soo saartaa intaadan ka soo bixin ama aadan dusha ka soo akhriyin baabulkalaam ka bilowo noo macnee ardaydan oon weligood dhiganin ayaad u macnaynaysaa bal hadda noo macnee haye yaa qaybsamaya ma kalaamka ma kelmadda ma kelimka ma xarafka ma ismiga ma ficilka kelmadda waa sax maasha allah haye aa jazaak allah khayr bartaa iskaga daa haye isku yar laab kitaabka baabulkalaam haye سورة النجوم وحقوق بسيط هذه ثلاث وحي الكريم وقول وحد بلغ تدعو الله حقيقة تدعوه بالمتقى وليس بالطويل والقطع حقق القوة الأموال فيوم أرسلت تدوسين أي خامس مع التسليم وكاف عنك مطلق الحكمة نور وليكن على الروح عليك وحتى لم يسلوك علامة إنك لن تفرغون على قبول قبول على hashadin laamka sax xalqat eh, alcashmaawi iska fadhiiso xalqat alcashmaawi nacam sheekh yuusuf baa u hadlayaan u malaynaya haye haye xalqat alcashmaawi me istaag cabdullahi nacam istaag xalqat alcashmaawi cabdicasiis waxa u soo baxaynayna oo kitaabka o dhan ka dhegaysanno intaan soo marnay cabdicasiisow soo bilow alxamdu lilah ka soo bilow insha allah ha على النبي أفصح الخلائق وكان آم، صح وكان خير حسنه صغيرا كراسة لطيفة شهيرا كراسة لطيفة شهيرا وربها والرسول أن يقع عظيم وتدارك بذنب العليا أحمد له من حقها كتبت أن شكرا شكرا شيخ حلقة زيد بن ثابت شيخ يوسف soo macnee bal su-aasha aan ku weydiinaya u horaysa waxa weeye ila naxwi waa naxwiyeysanay culamae wa kaana khayru kutbihi sagiira may la socotaa halkaas sifiya mawsuuf bal soo saar wa kaana khayru kutbihi sagiira kuraasatan laiifatan eh, sagiira ama karaasatan latiifatan shahiira halkaas sifo mawsuuf ka soo saar kitaabkii maaha kutubtii waa inaad jamcii wadaa haye oo halka haddaba sifiya mawsuuf bal ka soo saar mawsuufkuna nactigaasi maa sababiba mise waa xaqiiqi nactigaasi waa xaqiiqi icraabka isku waafaqsan yihiinna waa maxay hal su'aala haddaba sax waa xaqiiqi jirna way isku waafaqsan yihiin hal su'aala ka warrama waxaan ogay nactigu markuu xaqiiqi yahay inay mufradka iyo jamaca isku waafaqi jireen iyo taniyada soo saamaynaan ogayn kutubihina waa jamac asahiiratina waa mufrad halkaa ma u fiirsateen kutubihi waa maxay waa jamac asahiiratina waa mufrad waan isku baraarujinay hadda berigii haye sheekh yuusuf haye halkaa ka warran may maaha jamcu tagsiir bal wax kaluu yahay isku day fakir wax kaluu yahay ka fikir waxaan isku ogayn mawsuufku hadduu jamcan caqli lahayn yahay jamcan caqli lahayn hadduu mawsuufku yahay sifadu waxba mushkilad ma le mufrad bay iska noqon kartaa kolkaas sidaa darteed jibaal shaamikhaad baad odhan egjibaal shaamikhana waad odhan may la socotiin labadaba kaa doonto ka dhigo isla beydkaa uun sifo kaliya mawsuuf kalea ku jire ma soo saari kartaa haye sifada iyo mawsuufka ku jira soo saar beydkaasuun mawsuufkuna waa ayo icraabkay isku waafaqsan yihiinna waa maxay nakiriya macrifo maxay isku waafaqsan yihiin lab iyo dhadig maxay isku waafaqsan yihiin dhadig bay isku waafaqsan yihiin ما شاء الله جزاك الله خير وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها فعل مضارع مرفوع أيها لك كتشيك سوسار بيتك وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها فعل مضارع مرفوع كتشيك تراه علامة رفعها أنا يشيك علامة رفعه وألفته شيخ بالكفير صو علامة رفعه وألفته ولما ينان مقال aliftu muamihun baynu ku ogay soo saamahayn jazaaka allah khayr waa dama muqadara cala alif weeyaan waa yahay halkaa ficil maadi baa jire bal ficilka maadiye jira soo tuur daliilkiisa noo sheeg inuu ficil maadi yahay maxaad ku garatay calaamatu taaniis faacilkiisuna mee ereygan ajilatunihi ma jamac baa mise waa mufrad waa jamac jamacaasi ma mudakaru saalimba ama jamcu tagsiirba ama jamc muanusaalimba waa jamcu taksiir munsarif iyo hayru munsarif munarif tabdiilu shakli miyaa ku dhacay ma ziyaada ku dhacday ma naqsi baa ku dhacay ma tabdiilu shakli iyo naqsiba ma tabdiilu shakli iyo ziyaada ma intiiba oo laysku wada darayba may waa inaad eegto hadda mufradkii haddaad hesho jamacana aad hesho isla markaa waa inaad soo tuurtaa ilaan haddii kale ajrumigu inuu naga khasaara maaha sheekh waa inaan ogaan karnaa cashir kasta sidiisi waa inaan usoo tadbiiqin karnaa maxaa tidhi ziyaad jamcu waa ziyaada saw maaha sheekh bal hadda ka fiirso halkaasi way kaa gashay saw maaha xalqatu zayd ibnu thaabit unbaa ka jawaabaysa xalqadaa ilaayo dee xalqatu zayd ibni thaabit xalqatu zayd ibni thaabit nacam xalqatu zayd ibni thaabit haye maxamed ba ma xalqadaasaa hawaaya xalqatu zayd bni haabit saaxiibkaa caawi ajilatun waa maxay markaa maxaa tidhi waa tabdiilu shakli maca naqsi wa ziyaada jazaaka allah khayr eeg ajilla marka mufradkeega la doonayo waa jaliil buu ka yimi soo saa maaha jaliil markuu yidhahdo jaliil aynu ka keenno jaliil yadii ku jirtay mee yadii jaliil ku jirtay waa la xadfay miyuuna naqsi halkaa oolin ajila adan u horaysiya ta'du waa maxay miyna siyaado ahayn naqsiyo siyaado ma haysiin tabdiilu shakligana jaliil jiimku wuu fadxisnaaye hadda sidan ay u qoran tahay ka warrama ajilla marka ajilla minu jiimkii kasra hadda sidanin waa tabdiilu shakli maca naqsi wa ziyaada nacam sheekh yuusuf iska fadhiista sheekh maxamedow waxaan doonayaa eh, ismi mubhamaa beydkaa ku jira sheekh yuusufow sheekh yuusuf sheekh adigu maaha adigu maaha laguma laguma fasixin baydkaa ismi mubhamaa ku jira soo tuur ismiga mubhamka ah waintafacad ajilatun bicilmihaa mac maa taraahu min latiifi xajmiha waxa ku jira ismi mubhamaa baydkaa ku jira soo tuur ismiga mubhamkaah sow ismiga saddex maynaan qaybinaynin inuu daahir yahay inuu damiir yahay inuu mubham yahay ismi mubhamaa ku jira waa ma waa ismi mawsuul sow ma aha siladeedii iyo caa'idkii baan rabaa jumladaasaa siladiya fariid caa'idkii waan kaa rabaa caa'idkiina waa taraahu hawdaa weeyi maadaa ismiga mawsuulihi maxalka icraabaday leedahay inaad ii sheegtan kaa doonaya ma fii maxalli rafcinba ma fii maxalli nasbinba ma fii maxalli jarinba maadaasi waa fii maxalli jarin mudaafun ilayhi jazaaka allah khayr isla beytkaa waxaa ku jira majruurkii aan ajruumiga ku dhigannay laba nooc buu ahaa majruurun bixarfin iyo majruurun biismin labadiiba way ku wada jiraan inoo soo saar majruurun bixarfin iyo majruurun biismin waa inaadna tidhaa kaasina waa majruur bixarf kaasina waa majruur biismin ya waintafacad ajilatun bicilmihaa macmaa taraahu min latiifi xajmiha ereyga mac baad caynka waad reebaysaa maca odhan maysi gabaygaa kaa jabaya maca haddaad tidhaa waa maxamed ibnu maalig alfiyadiisa kaga hadlaya wa maca mac fiihaa wa nuqil kasrun wa fatxun lisukuunin yatasil wa maca mac fiiha qaliiluna nuqin haye haye waxaan kaa rabaa majruurun bixarfin inaad tidhaa wakaa iyo majruurun biismin haye iisoo tuur cilmi waa majruurun bixarfin oo badaasaa lagu jiray mid labaaddaa ku jire soo tuur haye okay fii maxalli jarin bay noqonaysaa ma raba fii maxalli jarin anu waxaan rabaa majruur caadiya oo adi tidhaa majruurun bixarfin wakaa majruurun biisminna wakaa adi tidhaa waan rabaa waadii keentayo waa bicilmiha cilmigee wakaa latiif isagoo majruur bixarfin sidii kii horeo kalune xajmi idhe latiif baa mudaafa xajmiga ayaa jeraya ka ku camal falaya xajmigaasi waa ayo waa latiifka laftiisa kolkaa markaan ku idhaahdo majruurun biismin ii keen xajmi baad ii soo qaban oo xajmiga ya jeraya latiif oo ismiya markaan ku idhaahdo majruurun bixarfinna latiif baad soo qaban oo latiifka ayaa jeraya mintan ka horaysa ama bicilmidii aad soo qabatay baad soo qaadan ka alla kaa doonto shukran haye barta iska fadhiisa sheekh waxaan doonayaa xalqatu abi bakrin nacam sheekh ibraahim sheekh ibraahim baa istaagaya waxaynu weydiinaynaa sheekh ibraahim halkan beytkanu kolkaa isna inoo taxliilin doonaa biidn اllahi tacaala wاlqowlu lafdu qad afaada muطlaqan ka qum waqad waina zaydan irtaqaa beytkaa bal soo macnee sheekh ibraahimo ya sheekh alaaadii waan maqnaa miyaa tidhi wاlqowlu lafdu qad afaada muطlaqan ya wاlqowlu lafdu qad afaada muطlaqan ka qum waqad waina zaydan irtaqaa maxaa tidhi bal intaa walqowlu lafdun qad afaada muطlaqan markaad intaa soo qaadato sifa ku jirta sifada soo tuur waa kee sifadu ifa ma ku jirtaa mise anaa moodaya muطlaqan xalqata abaabakrin xalqata abibakrin maad ku waafaqsantihin saaxiibkii waa tahay saba maaha xaggan haye ad baa ia ad weligan xaraf ia ma inaan maqal haye ya jazaak allah khayr sheekh cali baa keenay waa qad afaada jumladoo dhan baa sifaa mawsuufkuna wuu ka horreeya insha allah halkaa hainoogu joogo Eh, wallah subxanah wa tacala aclam aclam